الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mxamedi وعlى آlihi وصaxbihi أجمaعين ama bعdu waxaan soo haynay kitaabkii buluغ الmaraam min adilaة الأxkam lilxaafid bn xajar alcasqalaaniyi raximah اllahu tacaala qala alxaafiظu raximah اllah baabu dikri wاducaa dikrigii iyo ducada ay u baabihe dikriga waa alla xuska wducaa ducadana waa baryada ducada marka dikrigu waa xusuusta alle subxaanahu watacaala marka alla qalbigana waa laga xusaa waxaana waa laga xusaa eh, alla subxaanahu watacaala qalbigana waa laga xusaa oo waa laga sheegaa jawaarixdana waa laga xusaa oo lisaankana alla iyo carabkana alla subxaanahu watacaala waa laga xusaa dikriguna qiimo aada iyo aada u fara badan buu leeyahay ahamiyadiisa darteed bayna culamada kutubo uga alifeen aladkaar adkaar lilimaam nawowi imaam nawowi kitaab buu ka alifay adkaarta sheekh lislaam ibnu taymiya kitaab alkelimu ayib layra yualifay oo weliba culamo waaweyn ay sharxeen oo uu kamid yahay badruddiin alcayni raximah raximahullah cumdat lqaariga sheekha iskale alcalam lhayib sharx alkelimi ayib ayuu ku magacaabay kitaabkiisaas waana kitaab madbuuc oo sharx mulakhas oo kooban ah sidoo kale alimaam alxaafid ibn lqayim llah isagana kitaab wuxuu leeyahy la yiraahdo alwaabil sayib waraafic lkalimi ayib kitaabkaas oo dikriga iyo fawaa'iddiisa idiisa uga hadlo weliba qofka doonaya inuu ogaado fawaa'id dikri halkaa ayuu ka ogaan karayaa ilaa fawaa-id aada iyo aada u tiro badan ayuu halkaa ku sheegay dikrigan hadda qofka alla xusaayo allihii khaaliqi abuurtay allaha xusaayo iyo qof aan xusaynin dee isla mid ma ahanoo nabigaba caleyhi salaatu wasalaam waa ka yidhi mathalu aladii yadkuru rabbahu waladi laa yadkur ka mathali alxayi walmayit nin nool iyo nin dhintay ayay kala yihiin allana wuxuu yidhi walaa takunuu kaladiina nasuu llaha fa ansaahum anfusahum ha ahaaninina kuwa alla iloobay awaamirtii alla iloobeen dikriga alle iloobeen oy ka tageen marka kuwa noocaasoo sidaa wax uga tegay idinka kuwaas oo kale ha noqonina uu yidhi alla subxaanahu watacaala marka qofka in allaale inta oo alla xusuusan yahayna ayaa qalbigiisu nool yahay saa darteed ayaa adkaarta kuwa caamana kuwa mudlaqana loo jideeyey kuwa waqti lagu qayday iyo cadadna loo jideeyey wixii marka waqti loo xadiday ama tiro lagu xadiday in tiradoodii lagu baaqi yeelo oo loo dhaafo iyo waqtigoodii ayaa ay ahaanaysaa kuwii iyagu aan waqti iyo tiro loo yeelin ee iska mudlaqa ahna ee qofku inuu iska badiyo laa ilaha illa allahu oo kale iyo salligii nebiga iyo inuu qofku iska wado cabad iyo tiro aanu u yeelin waqti gaaran uusan u samaynin ee mar allaale markii uu isagu markaa uu yeeli karo uu ku dadaali karo marka uu iskaga dadaalo dikriguna waa shayga alla uu yihi si badan ilaahay uxusa yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kathiira ilahay dikri badan xusa dadka daakiriinta oo alla xuskiisa badiyana dadka way ka dheereeyeen sida uu nabiguba yiri sala allahu aleyh ali wasalama sabaqa almufariduun sabaqa almufariduun qaaluu wamlmufariduuna yaa rasuula allah markaasu wuxuu yihi kuwa adaakiruuna allaha kathiiran o kama qaala sal l slam kuwa ilaahay xusaaya iyaga waxaa weya kuwaasi way tageenoo ummadii way ka hormareen dikrigu waxaa weya marka eh, gaar ahaan subaxii iyo casirkii kadib labada salaadood salaada subax salaada casr kadib maadaama sunno raatibaa aanay jirin dikriga in aada loo badiyo ayaa markaa ama dikri gaara ayaaba la jideeyey oo sharcigu oo shaaricu uu noo jideeyey eh, salaadaha kalena da duhurkii iyo subaxa eh, salaada duhur iyo maqribkii iyo cishihii iyo iyagu maadaama sunooyin ay ka dambeeyaan sunooyinkaasaaba dikri ah oo ilaahay subxaana watacaala lagu xusaa acmaasha qaar badan ilaahay wuxuu noogu jideeyey inaan isaga ku xusuusano oo xus ay u noqoto darteed ayaanyaa alla wa tacaala u yeelay kuwayaalka noocaas oo kalena marka waxaa kamid a waatii nabigu uu yihi sala allahu alayh ali wasalam inama jucila adawaafu bilbeyti wasacyu bayna asafaa walmarwa waramyu ljimaari liiqaamati dikri illah ilaahay subxaana watacaala wuxuu jideeyey ou yeelay beytka oo la dawaafo kacbada oo la dawaafo sacyiga bayna safa walmarwa dhagaxda oo la tuurto oo acmaasha xajka waayo waxaa loo sameeyey liiqaamati dikrillah ilaahay dikrigiisa in la oogo oo la joojiyo oo la taago marka dikrigu sidaas ayuu muhim u yahay annaga dikriga waxaan u garanayna afka laga dhaho keliya xataa markaad acmaasha qaban acmaasha marka aad samaynayso ood qabanayso ilaahay xusuustiisaad ku qabanaysaa iyo dikri waa dikri allah qalbiga markaa alla ka xusaysan waa dikri alla sidoo kale culamada waxay yidhaahdaan dikriga alle qofka mar mar la rabo inuu faaruqo dikri ilaahay lama jirto xataa xaaladaha dikriga in carabka laga dhaho la reebay in qalbiga ilaahay laga xusaa way banaan tahay way kamid tahay matalan marka aada musqusha ku jirtid oo adiga aada xadadka sameynaysid afka iyaadan ka sheegin qur-aan ama dikri ha ka akrinin laakiin qalbiga inaad nicmada ilaahay ka xusto oo aada eh, ilaahay sida uu risqiga kuugu sahlay calooshaada sida uu ugeliyey jirkaaga wixii nafci lahaa sida loo loogu reebay inta adiga ku dhibaysana siduu ilaahay subxaana watacaala ou uga reebay <coughs> sida ou kaaga reebay oo meel ay maraan oo ay ka baxaan oo ugu sameeyey taasaad ku tafakuraad samaynaysaa oo taa ayaad alle subxaana watacaala qalbigaaga aada kaga fakeraysaa marka waxaa weyaan ugu yaraan waa inaad qalbiga ilaahay mar walba ka xusuusan tahay laakiin qalbi kaafila ah oo aan ilaahay xusuusnayn waxaa weeyaan acmaal wanaagsan ka imaan mayso dikriga iyo ducada dikriga ayaa fadli badan sababta waxa weeyaan eh, aathaar baa soo aroortay oo qofka hadduu ducada dikriga uga mashquulo waxa weeyaan ilaahay isagaa garanaayo qofkaas waxa uu rabo isagaana siinayo subxaanahu tacaala mar haddii uu dikrigiisa iyo xuskiisa uu kaga mashquulay isaga baryihiisa eh, eh, yani uu kaga mashquulay danaha isaga markaa uu leeyahay markaa uu rabo inuu baryo marka allah og ayaa siinayo aathaar fara badan baa saa tilmaamayso alimaam ibn lqayimna alwaabil sayibka ayuu aada ugaga hadlay ducada iyadana qeyb weyn ayay taagan tahay oo waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu yidhi ibarya waan idin ajiibayahay marka waxaa la rabaa iyadana ducada in aada loogu dadaalo oo allana la baryo bal ducada ahmiyadda ay joogto nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay xadiidkii nucmaan ibnu bashiir adducaau huwa alcibaada ducada iyadaaba cibaado ah ducadu waa cibaado maxaa yeele ducada ayaa laba nooco ducaau mas'ala iyo ducaau cibaada marka adiga aada waxbaryahayso waxaad qiran tahay allo nafci iyo dur gacanta ku hayo inuu jiro oo adiga markaas dhibkana kaa ilaalin karo wanaagana ku siin karo taa marka waxaa waa cibaado marka aada alle caabudaysid oo adu markaa mas'ale aadan qabinna waxa weeyaan allihii awooddaas badnaa ayaad isu duleynaysaa taas iyaduna marka ducada kon walbaa marka ducada saasay cibaado ku tahay ducada marka waxaa jirto waa caam ducooyin khaasaa ah jiraan oo maala alistigaatha waxaa la yidhaha gargaar dalabka ama gurmad dalab istigaathadu waxay ku khaas tahay shido iyo dhibaato marka aad rabto inuu ilaahay kaa bixiyo ood u qayshato ayaa istigaatha la yidhaahdaa idan marka istigaatadu waa nooc ducada kamid a ah, laakiin waa ka khaasan tahay oo way kasii waa kasii waa kasii ah, yani eh, khaasan tahay ayb ducada ayaa caamsan istiqaatada ayaa khaas ah lidalika marka istiqaatada marka dhib ou ku haysto shiddo in lagaa fakiyo aada rabto hadda waa allah aada barisa inaad tanna aada uqayshato weyaan yaa allah yaa rabbanaa aad tiraahid sida ambiyada ilaahayba ay dhihi jireen nabiyullaahi muusa iyo nebi maxamed nabiyullaahi ciisa dhammaan ambiyada ilaahay nuux kulligood dhibaatada marka ay ku dhacdo waxaad arkaysaa rabbanaa rabbanaa inay leeyihiin nabiyullaahi zakariya waa tii uu yidhi rabbi laa tadarnii fardan waanta khayru lwaaritiin sidoo kale waa tii nabiyullaahi eh, yuunus markuu caloosha malaayiga ku dhacay laa ilaaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin ayuu ku qayliyey fastajabnaa lahu wanajaynaahu min alami wakadalika nunji lmuminiin wakadalika nunji lmuminiin waatu alla yiri subxaana watacaala sidoo kale nabiyullaahi muusa markii u fakaday ou ka fakaday fircawn waatii uu yidhi qaala rabbi inii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir aada soo dejisood aniga ii soo dejiso khayr ah ilaah waxaan ah ka u baahan aniga waxaad soo dejisay khayr ah ilaahu mid u baahan u dhibaato qabaan ahay marka dadku lama rabo inay uqayshadaan awliya ama yani ambiyada ilaahay inay uqayshadaan maahane waa inay allah subxaana watacaala keliya uqayshadaan maxaa yeele isaga keliga ayaa ka fakin karo dhibaatada ay ku jiraan marka ducada iyadu waxay leedahay aadaab aadaabta ducada waxaa kamid a ah qofku awala inuu ku da-iyo shuruudba qofku inuu ku dadaalo eh, inuu ku dadaalo eh, xalaasha inuu ku dadaalo xadiidkii abu hureyra uu warinaayo eh, saxiixa muslim kusugnaato ahaa uma dakra rajula yudilu safra ashcaa akbara yamuddu yadayhi ila samaa yaquulu ya rabu ya rabu wamطcamhu xaraamu wamashrabuhu xaraamu wamalbasuhu xaraamu wagudiya bاlxaraam faana yustajaabu lidalik marka waxaa wey inuu xalaasha ku dadaalo qofka tan kale qofka sidoo kale waxaa laga rabaa in uu ducadii aanu qaraabogoys noqonin oo ismi dembi iyo qaraabogoysnimo inuusan ilaahay aysan ku baryin haddaad ducada aada baryaysaan noocaas tahay ilahay kaa maayo xadiid ay isagana iyadana kusoo arooray yustajaabu eh, liaxadikum midkiin waa la ajiibayaa maa lam yadcu biismin aw qatiicati raxim haddaanu ku alla baryin gef iyo qaraabogoysnimo xadiidka isagana marka saas ayuu tilmaamayaa sidoo kale qofka waxyaabaha laga rabo waxaa kamid a ama waxyaabaha mancinaya in ducada la ajiibo waxaa kamid a qofku in u eh, waxaa ku jirta sidoo kale inuu degdegsado ducada maxaa yeelay uu yiraahdo markaa inuu yiraahdo rasuulka caleyh salaatu salaam wuxuu yihi yustajaabu liaxadikum maa lam yacjal maa lam yastacjil midkiin waa la ajiibaya haddaanu degdegin degdegidduna waxay tahay uu yihi nabiga caleyhi salaatu wasalaam inuu yiraahdo dacawtu dacawtu dacawtu llaha uma dacawtu llah allaan bariyey oo allaan bariyey falam yustajab li ajiibi saa inuu dhaho aadaabta waxaa kamid ah qofku inaanu ictidaa ku samaynin ducada xadgudub xadgudubkaas dho idcuu rabbakum tadarucan wakufyatan inahu laa yuxibu lmuctadiin xadgudubku siyaabo badan buu ku imaan karaa waxaa kamid a qofka inuu aada u qayliyo qaylo xaddhaafa ah u qayliyo waxaa kamid a xadgudubka waxau noqon karaa waa tii nabiga calayhi salatu salaam uu ka celiyey nimankii arbicuu calaa anfusikumna uu ku yiri xadiidkii abu muusa saxiix muslim ku sugnaay ayuhan markay la qaylinayeen dikriga oo uu nabigu calayhi salatu salaam uu yihi ayuha nnaas arbicuu calaa anfusikum fainakum laa tadcuuna asama walaa qaa'iban idinku mid dhagoolaana ma wacaysaan oo u yeeran maysaan mid maqanna u yeeri maysaan waa idinkaga dhow yahay fainahu aqrabu ilaa axadikum min cunuqi raaxilatihi marka xadiidka isaga waxaa laga qaadanaya inaan codka kor loogu qaadin si xad dhaaf ah aan loo qaadin sidoo kale ictidaa ama xadgudubka waxaa kamid a qofku inuu ilaahay weydiisto wax mustaxiil ahba sida maalan inuu yihah ilaah hay dilin weligii oo aanan dhimanin waxaa kaloo kamid a ictidaa sidoo kale qofku inuu ka badbadiyo wax uu weydiisanayo waa tii nabiga ale markii cabdullahi eh, ah, ibni muqafal radia allahu canhu ayaa waxau arkay yani wiilkiisa ayuu arkay oo ducaysanayo xadiidkii abu daawuud ku sugnaa saxiixa ah oo dhahayo allahuma inii asaluka aljanna ilah janaan ku weydiiy allahuma inii asaluka eh, ilah waxaan ku weydiisanayaa buu yidhi eh, alqasr alabyad can yamiin iljanna sarta cad oo jannada midigteeda ah dhanka midig jirta ayaan ilaah ku weydiisanaa markaasuu yidhi ay bunaya wiilkaygiio salilah aljana ilaahay janna weydiisa naarna ka magan gala nabigan waxaan ka maqlay sala allahu alay ali wasalam isagoo leh waxaa ahaan doono sayakunu aqwaamun yactaduuna fi duhuuri waducaa bahaar qaadashada iyo ducada kuwa ku xadgudbi doono ayaa ahaan doono marka xadiidkaas usoo deliishaday taa marka waxay tilmaamaya sidaas ictidaana xadgudubka waxaa kamid a ducada in qofku isku kallifo inuu alfaad balaaqo badan iyo aftahanimo ay ku jirto oo sajci iyo wax lamid ale ah qofku inuu ku dadaalo taa iyadana marka xadiidkii bukhaariga ku sugnaa ee ibnu cabaas ayaa ti waa ti uu yihi marka eh, asaab nebiga asxaabtiis waxaan soo gaaray iyagoo dadka ku oranayo ama dha nebiga asxaabtiis waxaan kusoo gaaray iyagoo reebaayo sidaas oo yani waxay ku dhaqmi jireen inay ka tagaan sajciga eh, ducada loo sameynayo iyo xadgudubka way ka tegi jireen sidaa ayuu yii nabiga eh, ayaa ibnu cabaas uu yidhi marka eh, ducadii in sajci lagu sameyn ictidiya ayay kamid tahay aadaabta waxaa kamid a qofka inuu weyse qabo waxaa kamid a aadaabta qofka inuu qiblada ujeesto waxaa kamid a aadaabta sidoo kale qofka inuu gacmaha kor u qaado axaadiis fara badanna qaarkood way noo imaan doontaa insha allahu tacala kitaabka baabkay ku imaan doontaa eh, waxaa kamid a waxyaabahaas o dhan iyo inuu qofka ku dadaalo mawaadin lijaaba meelaha ducada lagu aqbalo hadii uu heli karo sida maalan eh, mashaacirta oo kale islaamka mina iyo iyo xaramkii waxaan ujeedaa masjid ulxaraamka kacbada agteeda iyo meesha mina iyo jamaraadka agtooda iyo nebigu uu jidiyay caleyhi salaatu wasalaam ducooyinka iyo meelaha kale sidoo kale carafaat iyo meelahaas haddii uu kula dadaalo awqaadda inuu ku dadaalo habeenkii saddex daloolo dalool markay harsan tahay allah soo dega subxaanahu watacaala yaa ibaryahay buu leeyay marka meelahaas awqaaddaas ducadu aada iyo aada bay u wanaagsan tahay marka ducadan aadaabtaas ayay leedahay kutubta adkaarka adkaarta ka hadasho iyaana masaa-ishaan si fiican marka u qorayo can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi yaquulu llahu tacaala alla wuxuu oranayaa ana anigu maca cabdii addoonkayga maciisaan ahay oo waan aqbalayaa waan taageerayaa waa maciyada khaaska ahayd waa tii khaaska ahayd maa intii dakaranii oo ixusaayo wataxarakat bi aniga ay ii dhaqdhaqaaqaysa shafataahu labadiisa bushimood akhrajahu ibnu maajah wasaxaahu ibnu xibaan wadakarahu lbukhaariyu tacliiqan buu kusoo saaray xadiidkan waa xadiid saxiixa oo siiqat ljazmi buu kusoo saaray ibnu xibaan isagoo mawsuula sanad saxiixa kusoo saaray bukhaarina isagoo sanadka la gooyey inta hore oo siiqat ljazmi ahaan ayuu kusoo saaray xadiidka marka waxaa laga qaadanaya qofka alla xusaayo xuska alle inuu ilaahay kugula jiro subxaanahu watacaala waana wax alla uu ku yiri ambiyada ilaahay walaa taniyaa fii dikrii oo markuu fircawn u diraayo ayaa alla wuxuu yidhi haka noogin uu yidhi hana ka daalina dikrigayga aniga inaad dikrinaysaan ood xusaysaan haka daalinina dikriga marka qofka quwo iyo awood buu ku yeeshaa sheikhulislaam ibnu taymiyana wau tilmaamay <clears throat> oo <clears throat> oo arrintaas iyadaa wuxuu sheegay in haddii uu alla awraad ayuu lahaan jiray subaxii bacd salaad adkaarta markuu la yimaado awood ayaa igelaysa ayuu yihi oo haadihi qadwatii buu dhihi jirtan waa quraacdayda saasuu dhihi jiray waana ogtihiin nabiga caleyhi salaatu wasalaam markuu ay faatima gabadhiisa ay u timid oo ay tiri rasuulka ilaahay khaadim ayaan rabaa shaqadii ayaa i dhibtay oo gacmahaygii dhib iyo yani soo gaarsiisay tii uu yii ma ku tusaayo yihi wax khaadimkaaga fiican markaasoo wuxuu baray tasbiixdii iyo taxmiid iyo takbiir soddon iyo saddex mid kasta ah Eh, laa ilaha ilah waxdahu laa shariika lahu lagu khatimaayo abeenkii marka ay seexanayaan taa marka sheekh wuxuu ka istimbaadaa qofku in awood iyo karti ay gelinayso wacan mucaadi bni jabalin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama maa camila bnu aadama bani aadam ma sameeyo camalan camal ma sameeyo anjaa lahu ubanjaa badbaadin badan lahu isaga ugu ka badba anjaa badbaadin badan lahu isaga min cadaabillahi ka badbaadin badan ilahay cadaabkiisa min dikri illahi ilaahay dikrigiisa camal bani aadam ku sameeyo oo cadaab alla looga badbaado badan yahay oo dikri ka badan ma jirto ma jiro akhrajahu bnu abi shayba waabaraaniyu biisnaadin xasanin xadiidkan dacfi baa ku sugan oo eh, xadiidkan dacfi ayaa ku sugan oo abu zubayr ayaa ku jira abu zubayrna waa mudalis can ayuuna ku wariyey ayb daawuusna mucaad kama uusan maqlin xadiidkan oo daawuus can mucaad waay sanadka marka daawuus iyo mucaad baynahuma inqiaac inqiaaca halkaa ku jiro oo daawuus waxba mucaad kama aanu maqlin cilo waa taas cillada labaadna abuzubayr ayaa werinayo daawuus ka werinayo marka abuzubayrna can ayuu ku werinaya zubayrna mudalisiintuu kamid yahay weliba dabaqada saddexaad qolada ibnu xajar oo geliye ayuu ku jiraa kitaabkiisa tacriifu ahli taqdiis bimaraatib almawsuufiina bitadliis marka qoladaasna marka ilaa lama aqbalayo xadiidkooda ilaa wixii ay samaac ku cadeeyaan ma ahani laakiin abu zubayr xaalaad buu leeyahay ogow abu zubayr maxamed ibn muslim ibn tadrus xadiidkiisa axaadiid badan oo can ou jaabir uga warinayo muslim ku sugan baa jirta saxiixu muslim kuwa iyaga waa la aqbalaa cancanatu saxiixayni maxmuulatun cala litisaal wixii marka aan muslim aanu warinin see iyagu la yeela raawiga ka warinaya isagaa la fiirina ardaygiisa layt ibnu sacad haddii uu yahay waa la aqbalaa xataa hadduu can ku wariyo sababto ah layth wau la kulmay markaasu axaadiidtii ayuu u bandhigay axaadiidtiisa wixii uu ka maqlay jaabir iyo wax aanu ka maqlin ayuu u kala calaameeyey marka layth intiqaa buu samaynaya marka wixii marka riwaayatu layth aan ahayn saxiixaynkana aan ku sugnayn can uu ku warinayo tadliis baa lagu cilayn karaa marka nugta xadiiiya marka taana maskaxdaada ku qoro وعn abi hurayraa radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wslam rasuulku wuxuu yihi maa jalasa qowmun qola ma fariistaan majlisan fadhi meel la fariisto yadkuruuna allaha alla ay xusayaan ilaa haddii ay fariistaan xafat bihim lmalaaikatu malaaigta ayaa hareereynayso wagashiyathm raxmatu naxariis ayaa daboolayso wadakarahum llahu alla xusaayo fii man cindahu fii man duul ayuu ku xusayaa cindahu agtiisa ahaaday oo malaaigta ku xusayaa alla akhrajahu muslim marka adoo bani aadama inuu alla ka xuso wax sharaf aada u weyn weyaan dikriga un baana laga helaa sharafta iyada ah walidalika alla subxaana watacala wuxuu yihi waladikru llahi akbar tafsiirka aayadda waxaa weyaan waladikrullahi xuska alla addoonkiisa uu xusaayo yaa ka weynin badan midka uu addoonku rabbigiisa uu xusaayo kan adig alla ou ka xusay baa ka weynin badan marka in dikriga aada loogu dadaalo weliba daalibu cilmi aan dikriga ku dadaalaynin waxaa weeyaan waa nasiib darro waana badantaa tahay zamin hadda marka dikriga ah lagu dadaalo ilaah laga cabsado wadakarahum allahu fi man cindahu akhrajahu muslim dikrigan la sheegayana dadka qaarkood waxay u haystaan xalqada inta la wareejiya la xadraynayo u haystaan taas dikri sharciya ma aha maxaa yeele cabdullahi ibni mascuud waaba inkirayba midaa ah. sida daarimi oo werinayo fiirso cabdullahi ibni mascuud dad wuxuu u yimid xalqo wareegsan oo nin uu dhex taagan yahay intaasoo jeer takbiirsada intaasoo jeer subxaan allah dhahwaatii uu ku diiday wuxuu yidhi dadkaan albaabbaadi u furaysaan ama nebiga ilaahaad ka hanuun badantihin marka nebigu kama hanuun badna dabcan taas waa la ogyahay marka waxaa weya dadkeeda albaabbaadi ufur ayaad ufuraysaan buu ku yidhi waa kala eriyey weliba markay dheheen maa aradnaa ila alkhayr waa tii uu ku yidhi ruba muriidin lilkhayri laa yabluqhu mid khayr raba badana aan gaaraynin abuu muusa alashcarina wax uu la yaabo arrintaa ka dhigayo ibnu mascuud buu usoo yeeray markaa musnad darimi muqadamada ayuu ku weriyaa meelaha oo sunada ay uga hadlo marka waxaad garanaya dikriga qaar bidco ay la xiriirsatayna inaan la rabin dikriga saxdaana in markaa kan ajrigan laga hela inuu kaa yahay midda kale majaalisu dikriga waxyaaba dadka aanay u malaynayno majaalisu dikri ah baa jiro xalaasha iyo xaaraamta fiqiga iyo marka la baranaayo kitaabada tafsiirka la akrinayo xadiidka la akrinayo waa dikri xalaal iyo xaaraam baa lagu baranaa majaalisu dikri majaalis alxalaali walxaraam mucaadi bni jabal sidaa ayaa laga wariyey akrajahu muslim wacanhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu yihi maa qacda qowmun qola ma fariistaan maqcadan meel la fariisto lam yadkuru llaha alla aanay ku xusin walam yusalluu aanay ku sallinin cala nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebiga ilaa kaana waxaa ahaanaya calayhim iyaga korkooda xasratan shallaay yowma alqiyaamati maalinta aakhiro shallaay ayaa ahaanaysa korkooda akhrajahu tirmidiy waqaala xasanu oo majliskaa ka dhumay bay ka shallaynayaan <clears throat> weliba riwaaya waxay leedahay ilaa kaanat calayhim tira raacasho ilaahay baa u raacanayo in hadduu alla doono waa ciqaabaya hadduu alla doonana waa iska cafinaya nacam saas oo kale riwaaya ahaydna way jirtay marka majaalista hadde qofku wuxuu jecelyahay unbau sheeg sheegaa waxaad arkaysaa qof toban saac meel fadhiya maanta dhan banooni ama yacni ka sheekeynayo siyaasada iyo fadhi ku dirir iyo dad eh, ashraar maanta dhan ka sheekeynaya u kala tacasubayaan maca dalika aan masaa-il iyo diin iyo wixii dantooda adduuniya aakhira aan ka sheekeysanaynin iyo allihii abuurayba aan xusaynin marka kuwa waxaa weyn ilaahay agtooda aada uguma weyna qaala xasan buuna yihi tirmidi waa xadiis saxiixa xadiidkan riwaayada fain shaa cadabahum in shaa afara lahum bay ku daraysaa riwaaya dood u dhaafay alla an abi ayuba radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi man qaala qofkii dhaho laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu huwa calaa kulli shayin qadiir baa ku jirtee la socotee low cashra maraatin toban jeer yidhaahdo kaana wuxuu ahaanaya qofkaas kaman actaqa qof xoreeya oo kale arbacata anfusin afar naf oo min waladi ismaaciil ismaaciil awlaadiisi oo afar qof oo carab carab waa qoladii nabiga ka dhashay caleyhi salaatu wasalaam qiimaay leeyihin marka afar qof oo awlaadu ismaaciil nin xoreeyo kale u dhigma muttafaqun caleyh xoreynta qof la xoreeyaana ma sahlan ogow maxaa yeele ilahi wuxuu ku tilmaamay caqabad ayuu ku tilmaamay qof iimaanla unbaa jeeri karo wama adraaka ma alcaqaba faku raqaba iyadaa laga bilaabay luqun fakinteed xoreynteed xadiidku marka taasaa marka weliba muslim baa ziyaadinaya lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir ayuu ku ziyaadinaya naam subaxii in la yihaha toban galabtiina toban la dhahna weliba waa soo aroortay laa ilaha ilah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir oo boqol jeer la dhahayana waa soo aroortay oo iyadana weliba eh, eh, ay kusoo aroortay fadli aada u weyn oo kusoo arooray marka yani dikriga nebiga kasoo aroora fiiri waa yaryahay macno weyn uu ku dhisan yahay qofkiina waa xifdin karaa baynama wax dadku ay samaynayaan haddaad aragta yani wax macnaa macnahooduna ma badna oo jawaamiculkelim iyagu lama siinin mana ahan wax eh, marka ajri laga sii helayo wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam man qaala qofkii dhaho subxaana allahi wabixamdihi qofkii yidhaahdo mi-ata maratin boqol jeer xudad khadaayaahu gafafyaalkiisa waa la hoobiyaa wain kaanad haba ahaata gafafyaalkaasi midla zabadi lbaxri badda xoorteeda xumbada baa la ekaatay muttafaqun calayhi xadiidkaana marka waxaa laga qaadanaya tasbiixda in dembi dhaaf lagu helayo qofka waxaa laga yaaba inuu is yihaahdo dembi iska gal subxaan allahi wabixamdihi subixi boqol jeer dheh galabtiina boqol dheh dembigaagiiba waa la dhaafayaay nacam taa marka ibnulqayim kitaabkiisa adaa u dawaaba uga hadlay haddaa aduu sidaa u dhaqanto dunuubti ku dhiirato ama isku hadlaynayo arrintan ilaahay wuxuu ku seejinayaa tasbiixdii inaad tawfiiqdii alla kaa qaadaya markaasaadan la imaanayninba tasbiixdii taa marka in aada loo ogaado marka waa inaan dembigii lagu dhiiranin lana fududaysanin tan kale adkaar dikrigaan fiiri subxaan allahi wabixamdihi maxaa maxaale subxaan allahi markaad leedahay tilmaamaha alle yani wax allaala wixii nuqsaan keenayo ilahay waa ka anfisay wabixamdihi markaad leedana wax kasta oo ammaan ilaahay ah waa usugtay intaas labadaas ereeba tasbiixda iyo taxmiid badana waa israacaan mararka qaarna istikfaartaa raaco sababtoo ah adiga sidii la rabay wax uma samayn kartid istikfaar baa marka lagaa rabaa <clears throat> waa intaa marka aada loogu tadaburaa muttafaqun caleyhi bukhaariiyo muslim baa soo saareen waan juwayriyata binti alxaaris qaalat waxay tiri qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulka wuxuu igu yihi laqad qultu waxaan iri bacdaki adiga gadaashaa arbaca kalimaatin afar kelmadood afar jumlo ayaan sheegay loo wuzinad hadii loo miisaami lahaa bimaa qulti waxaa tiri mundu lyaw maanta oo dhan subax laga soo bilaabo waxaad dhehaysa lawasanadhunna way udhig way u miisaan dhigmi lahayd oo xagga miisaanka ama waa ka weynta ama waa u dhigmi lahayd waa maxay marka subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi wabixamdihi inta in laeg cadada khalqihi khalqigiisa tiradooda inta ay laegyihiin yaa tirin kara yani wax tiro badan waridaa nafsihi nafsadiisa ridaheeda intoo alla ku raalli noqdaan tasbiixi taxmiid ilaahay u same aan ammaanaya oon nasahaya waziinata carshihi carshigiisa miisaankiisa carshiga alla culayskiisa wax saari kara ogaan kara ma laha inta uu la egyahay inta alla carshigiisa miisaan la egyaho tasbiixa iyo taxmiidan ilaahow intaasoo jeero intaasaan ku hufay nuqsaan kaa hufay wanaagna aan kuu sugeen wamidaada kalimaatihi kalimaadkiisa tira badnaantooda ay wa kahrati kalimaadkiisa tiro badnaantoodaan ilaah kugu hufay nuqsaan aan kaaga hufay oo aan mahad kugu sugaya oon kugu ammaanaya marka kalimaadka ilaahay wax koobi karaa ma laha waxaa weeyaan un tasbiixi taxmiid aada u tiro badan macnuhu waa sidaa ahrajahu muslim xadiidka muslim baa soo saaray xadiidkan nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi mar juweyriye oo u yimid oo markaa iyadu ay ka tegay iyada marka eh, salaad sax markay kadib siday tasbiixda u wadayaan wuxuu usoo laabtay ma alintum barqadiiba usoo laabtay markaasuu yidhi sidai miyaad weli u dikrinaysaa haa markaasuu hadalkan ku yidhi marka dikriga nebiga fiiri sida uu u kooban yahay iyo sida uu u ballaaran yahay macnihiisa wacan abi saciidin radia allahu canhu qaal abi saciidin alkhudri waxaa laga wariyay inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam albaaqiyaatu asaalixaatu baaqiyaadka waxyaabaha haraya alsaalixaatu ee wan wanaagsan ee ka qiimaha badan kana khayrka badan maal iyo ilmo maal iyo wiilal waa laa ilaaha ila allahu weyaan wasubxaana allahi wallahu akbar walxamdu lilah walaa xawla walaa quwata ila billah akhrajahu nasaa-iy wasaxaxahu ibn xibana walxaakim xadiidkan dacfi ayaa ku sugan waa min riwaayati daraaj abulhaytam weyaan ninkaana dacfi baa kusugan waa daciif laakin baaqiyaat saalixaat inay adkaarta tahay sheikhulislaam risaaloba ka alifay adkaartan subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billah maal iyo ilma iyadaa ka fiican sababto a iyada waa waa kayd aakhira kuu yaalla maalka ilmaha waxay noqonayaan ma ogid adig waxay kugu noqonayaan marka in dikriga aada loogu dadaalo wacan samurata bni jundubin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam axabu lkalaami kalaam midka loogu jacayl badan yahay ila allahi alla xaggiisa arbacun afar weeyaan laa yaduruka ku dhibi maayo biayihina toodii badata aad ku bilaabato subxaana allahi alxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar akhrajahu muslim xadiidkana marka wuxuu daliil u yahay isaguna kalaam alla kan ugu jacayl badan yahay waa kuwaana in alle loo tasbiixsado la ammaano tawxiidkii la sheego cibaadadii asaga keligiis loo qiro la weyneeyo alla subxana watacala tacala tanoo alla jeclay hadda dadkii waxaad arkaysaa waxaa lagu mashquuliyey oo ay aada mashquul ugu yihiin adduunyo qaarkood maanta dhan adduunye ka sheekays iyo fadhi ku dirir iyo kubad iyo ama banooni iyo waxaasay ku mashquulsan yihiin kuwo kalena waxaa lagu mashquuliyey oo ku cibaadaystaba la yidhi dad magacyadood dad hadda noola inta qasaa-id loo dejiye ammaanta ah dhan dadkaasaa la ammaanaya allihii abuurtayna waxaa laga yaabaa inaysanba xusinba si sideedaba taasina waa shu'mi iyo tawfiiq daro ilaahna ka magangalnay dadkana ilaahay ha uga cabsadaan rabbigii abuurtay risqiga siiyey awlaada siiyo oo isaga dhaqaale oo iyaga dhaqaaleynayo rabbigaa ha ammaanaan rabbigaa ha ammaanaan la diidi maayo in nabiga caleyhi salaatu wasalaam la ammaano ammaantiisa la sheego waa la ammaani jiray nabiga caleyhi salaatu wasalaam haddaan lagu xadgudbaynin ammaanta nabiga in lagu salliyaas kasii fiican salliga nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo ajri badan laga helayo laakiin dad ummado waxay yihiin anaga aanan aqoonin iyo waxay alle xaggiisa ka yihiin ilaahay uu naga og ogyahay haddii maanta dhan magacyadooda inta lagu wardiyo lagu wardiyo alla tiisi ina la eriyooba dhibaatadeeday leedahay وعn abi muسى الأشcري رadي الlه عnه qala li rasuul الlahi slى الlه عlيه ali وsلم rasuulka wxuu igu yiri buu yihi ya cabdالlahi بna qays cabdالlahi بna qays sow alaa adulka ma ku tusaa calىa kanzin kayd oo min kunuuزi اljنة jannada kaydadkeeda kamida laa xawla walaa quwata ila billah weyan muttafaqun caleyhi zaada nasaa-iyi wuxuu ku daray walaa malja-a meel la magan galaa ma ahanin min allahi alla laga magan galo ilaa ilayhi isaga ma ahane saa ayuu ku daray marka ibnu maaja ee nasaa-ina rawa de laa malja-a min allahi ilaa ilayhi tawxiid rububiya iyo tawxiid luluhiya iskula jiraan maxaa laa malja-a meel la magangalaa ma ahanin ma jirto min allahi alla laga magan galo marka khayr iyo shar allah kuu keeni karaa qudradii allaad qiraysaa ilaa ilahay isaga xaggiisa in lasoo aado shartana laga magan galo khayrkana laga doono maahan marka taana waa cibaado adig aada samaynayso ficilkaaga aada ilaahay ku qasadkaagi oo aada alla ku midaynayso subxaanahu watacaala tii hore afcaashii allaad u qirtay tan dambana afcaashaadii adiga ayaad ilaahay ula qasaday ood ku midaysay sidaa marka waa in loo kala kasaa marka marka laa xawla walaa quwata ilaa billah fadligeeda laga qaadanaya xadiidkan kelmadan laa xawla walaa quwata ila bilahna waa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin isticaanadii alla aada weydiisanaysa facbudhu watawakal calayhi oo kale weyaan cibaadada adiga ma samayn kartid kaliga ilaa inaad alla subxaana watacaala u kaalmaysata ma ahani wacan nucmaan ibni bashiirin radi allahu canhuma can nabiy sal allahu alayh ali wasalama qaal ina adducaaa ducada huwa alcibaadatu isagaa cibaado ah ducadu waa cibaado rawaahu larbacatu wasaxaxahu tirmidiyu marka haddaad adiga markii dhibaata ku qabato cid kale u yeerato ama markii aad Eh, wax alle wax bani aadamba aysan sababta ku noqon karin markaad bani aadam ama dhagax ama qabri aada gacanta uga horsato waxaa weyan cibaado aada ilaahay ka sarfisay ka leexisay keyrkii aada u leexisay weyaan rawahu larbacatu wasaxaxahu tirmidiyu walahu min xadiidi anasin walahu tirmidi waxau wariyey min xadiidi anas bilaf adducaau ducada muqu lcibaadati cibaadada dhowxeeda xadiidkan dacfi baa ku sugan ibnu lahiica la tafaruday oo la gooni noqday ibnlahyacna waxaa weyaan xadiidkiisu waa daciif haddaanay cabaadilada ka warinaynin cabdllahi bn wahab iyo cabdllahi bn yaziid almuqri iyo cabdllahi bn almubaarak raximahullah rag kalena waa lagu daraa walahu tirmidi waxaa usugnaaday min xadiidi abi hurayra rafacahu waa kor yeelay nabiga uu kor yeelay alayh salaatu wasalaam laysa shay-un shay ma ahaanin akrama cala allahi alla korkiis ku maamuus badan ku wanaag badan min adducaai ducada wasaxaxahu bn xibaan walxaakim xadiidkan marka isaga waa xadiid xasanaa ducada alla sida u jecel yahay ayaana laga qaadanaya wacan anasin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam adducaau ducada bayna aladaani aadaanka dhexdiisa waliqaamati iqaamada bayna aladaani adaanka waliqaamati iqaamada dhexdooda ah laa yuradu lama soo celiyo akhrajahu nasaa'iyu wagayruhu wasaxaahu ibnu xibbaana wagayruhu nasaa-i eyrkiis baa soo saareen ibn xibbaan iyo eyrkiisna way saxeex yeeleen xadiidkan isaga marka waxaa laga qaadanaya awqaadda ducada la aqbalo waxaa kamida ah bayna aladaani waliqaama aadaanka iyo iqaamada inta udhexayso marka awqaaddaas in lagu dadaalo oo qofka uu alla bari sameeyo oo waalidkiis isaga naftiisa u duceeyo waalidkiis u duceeyo muslimiinta u duceeyo oo dalkan weliba u duceeyo in ilaahay acdaa'da iyo cadowga uu ka qabto oo ilaahay ummadan uu isu soo dumo oo kalimatu tawxiid kalimatu lxaq alla uu isagu soo dumo subxaanahu wa watacaala xaqii nabi maxamed caleyhi salatu slam asxaabtiisu xilligoodii ay ku taagnaayeen in alla subxaana watacaala oo ummadan ku mideeyo taa marka in alla loogaga bari ayaa la doonaya wacan salmaana radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi ina rabbakum rabbigiin xayiyun waa mid xishood badan kariimun beeq badan yastaxii wuxuu ka xishoonayaa oo ka sariiganayaa min cabdihi addoonkiisa idaa rafacahu hadduu u kor yeelo ilayhi isaga intii ka ah yadayhi labadiisa gacmood hadduu usoo kor yeelo ilayhi ilallahi idaa rafaca adoonku hadduu kor yeelo ilayhi ilallahi ilahay xaggiisa u kor yeelo yadayhi labadiisa gacmood muxuu ka xishoonaya marka alla an yarudahuma inuu soo celiyo sifran eber inuu kusoo celiyo akhrajahu alarbacatu ila nasaa-iya wasaxahahu alxaakim xadiidka waxaa laga qaadanaya in alla uu ku sifeysay in alla uu xishoodo ayaa laga qaadanaya xishoodkeena iyo kan allana isku mid ma aha sida annaga iyo allaba aanan isu shabihin yaa tilmaanteena tilmaan allana aysa isu shabihin taa ogo waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya alla inuu kor jiro sababto ah idaa rafaca yadayhi idaa rafaca yadayhi idaa rafaca ilayhi yadayhi baa leedahy lidalika xadiidkan wuxuu kamid yahay adilada loo daliishado culuwiga alle inuu alla sareeyo subxaana tacaala sareyntaas alla uu sareeyo makhluuqiisa ka sareeyana waa caam waana mid waa mutlaq mid la qeydii karaana ma aha daat ahaanna waa uga sareeyaa awood ahaanna waa uga sareeya sharaf ahaanna waa uga sareeya ninkii qaydo wuxuu ku qaydaa laga rabaa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya alla sida addoonkiisa u maamuusaayo inuu eber kusoo celiyo alla waa kasii riiganaya marka waxaa dhici karto ducadii adiga inaad shuruudii la timid aadaabtii ku dadaashay mawaanicdii iska ilaalisay mawaanic lijaaba aad iska ilaalisay haddana aan lagaa aqbal aad aadan arag yani waxaan ujeedaa wii wixii aad rabtay inaadan helin taa marka maxay noqonaysaa xadiid baa tilmaamaya saddex waxyaabood baa laga yaabaa ducada markaa lagaa aqbalay saddex si ayaa lagaa aqbalaya sida koowaad waxaa weeyaan in aa qofku ou in shar kusoo socotay in lagaaga xijaabay ko labo waxaa dhici karta in lagaaga in aakhira laguu keydiye oo aakhira lagu siina aakhirana ka fiican adduunyada tan saddexaad tan saddexaad waxaa weeyaan in adiga ay kuusoo socoto adiga aadan ogeyn in wax kale lagugu bedelaan ujeeda tan saddexaad in alla wax kale kugu bedelay adiga aadan laakin ka warqabin ilahay unbaa marka tasarufka iyo maamulka iyo tadbiirka in loo daayo ay tahay wacan cumara radia allahu canhu qaal qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu ahaa idaa mada yadayhi labadiisa gacmood hadduu taaga fi ducaai ducada lam yaruddahumaa ma soo celinaynin xataa inta yamsaxa bihimaa uu kaga masaxo wajhahu wejigiisa akhrajahu tirmidiyu ma soo celinaynin labada gacmoodoo wejigu kuma xadiidkii hor waxaa laga qaadanayaa sidoo kalean ka tagnay in gacmaha kor loo qaado ducada xadiis waxaa jira anas uu werinayo oo nebigu waa reebay in gacmaha kor loo ama ma aan arag uu leeyahy isagoo kor u qaadayo ha ma arag bay ahayd isagoo kor u qaadayo ilaa istisqaha maaha xadiidkaa marka waxaa lagu xambaaraya anas baan arag laakiin keyrkiis waa u arkay ama mubaalaqa in lagu sameeyo aada gacanta kor loogu taago istisqaha la gooni ah kuwa kalena dagacmaha si dhexdhexaada unbaad gacmaha markaa kor ugu taagaysa intaa waa la yidhi laakin ibnu rajab fatxulbaariga wuxuu xoojiyaa iyadoon istisqo ahayn inuu nebiga aad gacmaha kor u qaadana waa soo aroortay marka saa darteed anas yani in la yidhaahdo qofkii soo guuriyey man calima xuja calaa man lam yaclam walidalika in ducada marka la duceysanaa gacmaha kor loo qaado imaamu nawowi wou jamciyey wuxuu ku jamciyey kitaab majmuuca ilaa labaatameeye xadiid ku dhawaadu jamciyey oo saxiixa saxiixeynka ama midkood ku wada sugan ibnu naasiridiin dimashqina risaala uu ka alifay oo ku jirto majmuucu rasaa'il ibni naasiridiin oo dhowr risaalo ka kooban bukhaarina waaba baabaystaba kitaabu dacwaad gacmaha kor in loo qaado marka in gacmaha kor loo qaadi karo marka dad baa dadka ku inkiro laakiin way banaan tahay bal waa sunaba nacam axaadiistu ay tilmaamayso wacan cumara radia allahu canhu qaal kana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau ahaa idaa mada labadiisa gacmood haddaw koryeelo hor u qaado fi ducaai ducada lam yaridahumaa ma soo celinaynin xataa yamsaxa bihimaa wajhahu ilaa u wejiga uga masaxo akhrajahu tirmidi baa soo saaray xadiidkan xadiid nakaara ay ku jirta maxaa yeelay waa min xadiidi xamaad ibni ciisa isagaana la tafaruday xamaad ibni ciisana waa daciif sida xaafidka uu taqriibka ku sheegay abu daawuudna wuxuu yidhi daciifun rawaa axaadiida manaakiir ayuu wariyaa xadiidta eh, manaakiirta oo wariyeyna tanaa kamid ah in gacmaha kor loo qaado waa sugnaatay laakiin in in wejiga lagu masaxo isaga unbaa la gooni noqday isagana hadda waxa weeyaan eh, nin daciifa waxa uu la gooni noqdo oo keyrkiis oo hiqaada ku khilaafana waxaa la dhihi jiray waa munkar nakaara ayay ahayd nacam walahu shawaahidu buu leeyahay shawaahid buu leeyahay minha waxaa kamid a ah xadiid ibni cabaas cinda abi daawuud ayaa kamid uu yihi xadiidkan sidoo kale kan abu daawuudna waa nakaara isagana ku jirto nacam oo waa can ariiqi maxamed ibni kacab ayuu ku yimid dhammaantood duruqdaas dhan aaday daciif u tahay ayb oo abu daawuud baa wuxuu yihi rawa hada xadiia eh, ruwiya hada alxadiidu min gayri wajhin can maxamed ibni kacab kuluhaa waahiyatun wahada ariiqu amhaluhaa kana ugu huwa daciifun aydan abu xaatimna wuxuu yihi hada xadiidu munkarun saasuu xadiidka munkar ku yahay eh, majmuucuhaa duruqdan eh, sugeynteedana yaqtadii wuxuu keenaya anahu xadiidun xasanun arrintan laakiin sawaab ma aha oo abu daawud xadiidka tadciifka uu daciifiyey iyo inkaarkii abi xaatim uu sheegay abu daawud dhuruqda dhan oo dacfi ku wada xukumay abu xaatimna nakaarow sheegay bayhaqina wuxuu yihi faamaa masxu lyadayni bilwajhin cinda alfaraaqi min adducaa falastu axfaduhu can axadi min asalafi fi ducaai lqunuud wain kaana yurwaa can bacdihim fi dducaai khaarija asalaati waqad ruwiya fiihi can nabiy sal l slam xadiiun fiihi dacfun asagna dacfi buu ku sheega ujeedaa imaam maligna waa inkiray in wejiga lagu masaxo sufyaanna waaba karaahaystay imaam axmedna wuxuu yidhi anuu wax kusoo arooran arrintaa maqlay ma jiro oo saxiixa saas oo kale u yidhi marka culamada dhan xadiiska marka gacmo wejiga oo gacmada markaa lagu masaxo dacfi ayaa ku jira marka saxixna maaha xasanna ma aha wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam ina owla nnaasi dadku ugu dhow bi aniga iigu dhow yowma alqiyaamati maalinta aakhira aktaruhum kuwa ugu badan waa calaya aniga korkeyga salaatan ku sallin ku sallinta kuwa aniga igu sallin badan ayaa dad iigu dhowaansho badan akhrajahu tirmidiyu saxaab ibnu xibaan xadiidkan isagana dacfi baa ku jira sanadkiisa nin majhuula ku jira iyo nin kale oo sayi lxifdi ah ayb wacan salliga nebiga xadiis badan baa looga kaaftoomaya kanoo kusoo aroortay fadliga uu leeyahay wacan shadaad ibni awsin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulka waxau yihi sayidu listikfaari istikfaarta sayidkeeda wax alla looga looga dembi dhaaf dalbo kan ugu fiican an yaquula alcabdu addoonka inuu dhaho waay allaahuma anta rabbii allaahuma yaa allahu allow anta adigu rabbii rabbiga iyaa tahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga maahne khalaqtanii waad i abuurtay waana aniguna cabduka addoonkaagaan ahay fiiri marka ilaahu rabbigay baa tahay yiri rububiyadii alla u qiray laa ilaaha illaa antana uluhiyada ilaahay way rabbiyow adaa i abuuray oo iska kani leh arrinkayga maamulo macbuud xaq lagu caabudo anugu ku caabudaya ma jire ma jira ilaa anta adiga maaha macbuud xaq lagu caabudaana ma jira adiga maaha yacni aniga adaan ku caabudayaa marka yaa la caabuda allah yaa dadka abuuri allah marka laba ilaah meeshaan ma taalo nacam qofkii dadka ku masabitayna wuxuu lamid yahay mushrikiin alcarab oo iyadu tiri nebigo yaa allah yaa raxmaan dhahaya inta maqleen ayay dhaheen ayaa waxay yidhahdeen maxamed marna allah buu baryaa marna araxmaan marka laba il dhowr ilaahu isaga caabudaya annaga muxuu noogu diida qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayamaa tadcuu falahu lasmaa lxusnaa waatin marka asmaadan hal allah iskale cibaadadan la cibaadaysanaayo cidda loo cibaadaysanaayo iyo eh, la caabudayo iyo cidda rabbinimada iyo maalignimada loo qiraana waa allah subxaana wa tacaala rabbi iyo maaligna laba macnay kala leeyihiin qofkii rabana tafsiir dabari muqadamadiisa ayuu fiirinaya meelaha ugu horeeya oo u uga hadlaayo e, e, faatixada u e, ku fasiraayo bismi illahi raxmaan raxiimta meelaha khalaqtanii ilaah waa abuurta ana anuguna cabduka adoon adoonkaagi baan ahay wa ana calaa cahdika annaa waxaan ahay marka marka ducada ka hor in laga hormariyo marka inaad adigu waxaad tahay taqsiirkaaga inaad muujiso allana aada ammaanto taa inaad ka hormariso yaa laga qaadana waana alaa cahdika waana aniguna calaa cahdika w aada igula ballantay ee awaamir ayaan ku taaganahay wax aad iga reebtana waa ka haraya taas ballantu taas wa waa wacdika ballanqaadkaagana waa korkiisaan ahay oo markaan sameeya aniga cahdigii ballanqaadkii aad i ballanqaadana waa rumaysanahay waa ku xisaabtamaya waxay lamid tahay man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban iimaanan waxtisaaban iimaan rumayn iyo ajartirsi waxaw aniga waxa aad igula ballantaan ku taagnaanayaa ajarkii aad ii sheegtana waa tirsanaa arrintaan marka dheeldheel maaha marka cibaadadii marka adoo waxaa aada u daran akrinaayo ducadan haddana aad dembi ku dhex jirtid waana calaa cahdika aa leedahay haddana cahdigii alle aad khilaafsan tahay marka taa in layska ilaaliyo lagu tadaburo ma intii istadactu aan awoodaayo cahdiga ilaahay de intaad awoodayso waa sababta awaamirta fattaqu llaha ma istadactum intaad adiga kari kartid unbaad yeelaysa ood awaamirtii la imaanaysa waxaad awoodi weysa allaba kuguma kalifayo acuudu bika ilaahu adaan ku magangelayaa min shari maa baan kaa magangelayaa shar xaggeed sanactu aniga aan sameeyey min shari maa shay shartii sanactu aan aniga falay waxaan sameeyey ilaahu shartoodaan kaa magangelaya ilaa waxaad samaysaa shuruurta ay ka dhalanaysaa abu laka ilaahu waan kuu qiraya adiga binicmatikaan kuu qirayaa nicmadaadaan kugu qiraya calaya aniga aad ii nicmaysa marka nicma aniga ii gashay waa abuu laka ilaah waxaan kuu qirayaa bidembii dembigeyga aan kuu qiraya adna waxaan ahaa xad dambaabay adna waa ii nicmaynaysa marka arrintaa marka xishooday keeni ilahay in laga xishoodo markaad aragta nicmada alle adigii waxa aad samaynaysana aada aragto bal nicmadii allah laga yaaba inaan macsi u adeegsano allah lmustacaan marka taa in ilaahay looga sariigto oo looga xishoodo weeyaan marka abuu laka binicmatika calaya wa abuu laka bidanbii fafir li ilaahu ii dhaaf ilaahu ii dhaaf dembigeyga dhaaf fiiri istikfaarta mark markay timid fiiri oo mar alla lasoo ammaanay taqsiirna adiga aad iyo gaboodfalna aada isku qirtay yaad faqfir li odhanaysaa fainahu shanii laa yakfiru dunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga ma ahane akhrajahu lbukhaariyu ducadan marka waxaa si fiican u sharxa sheikhulislaam ibnu taymiya aathaarta rasaaisha ibnu taymiya ama aathaartii sheikhulislaam ee la ururiyey majmuucu aahaari sheikh lislaam ee ay ururiyeen bakar abu zayd iyo sheekhaas u shraafay qoladaas marka ay ururisay iyuu ku jiraa nam soo saydulistifaartan sharxayo ayb wacan ibni cumar radi allahu canhuma qaal lam yakun rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku ma aanu ahayn yadacu mid ka tegaayo inuu ka tegaayo haulaai alkalimaat kalimaatkan xiina yumsi markau galabaysanayo xiina yusbix markau waaberisanayo allaahuma ya allahu ilaahu inii asaluka adaan ku weydiisanaya alcaafiyata in caafiya fii diini diinkayga aad ii caafiso shar iyo fitno aad igaga caafiso wa adunyadeyda adduunyadayda aada ii caafiso oo fitan fitna aysa igu noqonin oodan addunyada igu fidnayn wa ahli ahalkeyga inaad ii caafisan ku weydiisanaa amaali maalkeyga aad ii caafiso maalkiina inuusan meel shar iyo balaayo fitan uusan ku gelinin allahuma ya allahu alla stur astur cawraati cawraadkeyga ilah cawraadkayga astur cawraadka midda macnawiga iyo midda xisigaa labadaba ilaahu ceebteydana qari ilaahu cawradeydan caadigaana ilaahu qari oo yani xaqiiqada ah waamin ilaahu nabadgeli rawcaati argagaxeyga argagax argagaxeyga ilaahu iga nabadgeli waxfadnii ilaahu idhowr min beyni yadaya horteyda wamin khalfii xagga dambe iga dhowr wacan yamiini midigta iga dhowr wacan shimaali bidixa iga dhowr wamin fawqii dusheyda xaggeeda iga dhowr waacuudu bicadamatika ilaahu intaa markau sheegay kadib ayuu wuxuu yihi nabiga calayh salaatu wasalaam waacuudu ilah waxaan magangelayaa bicadamatika weynaantaada adiga an uqtaala in la in la igaado min taxtii hoosteeda in laiga gaado yani anoon iska jirin xagga hoose in layga qabto oo la iga gaado layga dilo iktiyaalka waxaa weya wax adiga lagaa qaado si gaadna lagaaga qaado adoon ogeyn marka waxaa weya ikhtiyaalkana dalkan waxaa loo jeedaa marka dhulgariir iyo khasfi dhulgariir iyo yani halaag dhulka xaggiisa iga yimaada ilah adaan kaa magangala akhrajahu nasaa-iy ibnu maaja wasaxaxahu lxaakim wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wali salam yaquul nebigu wuxuu dhihi jiray allahuma inii acuudu bika ilahu adaan ku magangalayaa min zawaali nicmatikan kaa magangalayaa nicmadaada zuulitaankeeda in iga zuusho nicmadan waxay ku zuusha waa inaan aan cibaado lagu ilaalinin markuu alla nicmo ku siiyaba inaad alla cibaadadiisa badisaa lagaa rabaa si nicmadii ay kuu daa'imto wa taxawuli caafiyatika caafiyadaada wareegeeda inay iga wareegtaan ilahu kaa magangelaya wa faj'ati niqmatika cadaabkaaga kadadiisaan ilaahu kaa magangelaya wa jamiici sakhadika caradaada oo dhan baan ilaahu kaa magangelaya akhrajahu muslim wacan cabdillahi bni camrin radi allahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul rasuulku waxa uu ahaa inuu oranayo allaahuma ya allahu allow inii acuudu bika ilahu adaan ku magangelaya min halabati deyn deynta adkaanshadeeda inay deyn iga qaalib noqoto deyn qaalib noqoshadeeda iga adkaataan ilaah kaa magangelaya hadday deyn kaa adkaato beentaaduna waa badane ballanka baxaaduna waa badanaya hadhowna calaamaatu nifaaq baad dhexda ka gelaysaa waqalabat alcaduwi cadow adkaanshadiisaan ilaahu kaa magangal inuu cadow iga adkaado wa shamaatat alacdaai acdaa'da faraxoodan ilaahu kaa magangelaya cadowgaagu markau farxo waa mar adiga aada jabtay ilaahu cadowgeena farxiisan kaa magangelayna rawahu nasaa-iy wasaxahu lxaakim i baa weriy xaakimna saxeynahona xadiid saxaaxa wacan buraydata radia allahu canhu qaal samica anabiyu sala allahu alayh ali wasalam rajula nebigu nin bou maqlay yaquulu dhahayo allahuma ya allahu alla inii asaluka waxaan ku weydiisanayaa bianii ashhadu waxaan kugu weydiisanayaa bianii anigu ashhadu anaka waxaan qirayaa adigu anta inaad tahay macbuudka dhabtaa laa ilaha illaa anta macbuud xaq lagu caabudaa ma jir adiga maahan alaxadu samadu aladi lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad faqaala nabigu wuxuu yihi laqad sa'ala allah ilaahay ba wax ku weydiista bismihi aladii magaciisa bismihi alla magaciisuu ku weydiistay alladii kaas oo idaa su-ila bihi haddii wax lagu weydiista acdaa alla u siinaayo waidaa duciya bihi haddii lagu baryana ajaaba ou ajiibay akhrajahu larbacatu wasaxahu bn xibaan xadiidkan marka waxaa laga qaada in ilaahay magacyadiisa lagu baryo asmaadiisa iyo tilmaamihiisa in lagu baryo waxaa kaloo lagu baryaa alla acmaashaada wanaagsan waxaa kaloo alla lagu baryaa qof saalixoo nool inaad tira io duceey alla waa loogu dhawaada wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal akrajahu arbacatu wasaxahu bn xibaan wacan abi hureyraa radia allahu canhu qaal qaal kana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa asbaxa hadduu waa berisanayo yaquulu wuxuu dhahayay allaahuma bika asbaxnaa wabika amsaynaa wabika naxyaa ilaa adaan kuu waa beriisanay adaan kugu galabaysanay macuunadaada i kaalmadaada nooga raadini wabika naxyaa ilaa adaan kuu noolnahay wabika namuutu adaan kuu dhimanayna wailayka annushuur faafka anfaa adiga xaggaaga ahda annushuuru yani kulanka iyo dadku ay wada ururka dadka ay isugu soo ururayaan agga eh, ururka dadka ay isu soo ururayaan xaggaagu ahaado qiyaamaha xaggaaga isu soo aruurayo waidaa amsa hadduu galabaysana qaala mila dalika buu dhahay ilaa anahu qaala wailayka almasiiru akhrajahu larbaca meesha ilayka nushuur ay ilayka almasiir ahaanshaduna xaggaaday ahaatay oo loo ahaanaya wacan anasin radia allahu canhu qaal kaana akharu ducaai rasuuli lahi sal allahu alayh ali w nabiga ducadiisa bada tan ugu badan waxay ahayd rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaab annaar muttafaqun caleyh adduunka wanaagsan hadda maal layska hela keliya ma aha waan abi muusa alashcariyi radi allahu canhu qaal kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu aha yadcuu inuu alla baryaayo dhahay allaahuma kfir lii ilaahu idhaaf khadiyatii gafkeyga wajahli ilaahu jahligayga idhaaf waisraa fii xadgudubkeyga fii amri arrinkeyga dhexdiisa aan ku xadgudbo ilah idhaaf wamaa idhaaf anta adugu aclamu bihi aad ku aqoon badan tahay minii aniga aad iiga cilmi badan tahay allahuma ya allahu alla ifir lii ilah idhaaf jiddii aniga yani jiddii yani dhabteyda aan dhabdhabta u samaynayo wahadlii dheeldheeldheeshayda ilah dhaaf waxaan kaftankayga ilah idhaaf wakhaai ilahu gafkayga idhaaf wacamdii kaskaygan ilah idhaaf iyo kullu daalika kawakulu daalika kaagaas dhammaantiisna cindii agteeda ahaay allahuma ya allahu alla fir ilah idhaaf maa qadamtu waxaan hormarsaday ma akhartu waxaan dib dhigtay wamaa asrartu waxaan siraystay wamaa wixii aclamtu aan muujistay iyo wamaa shay anta aduga aclamu bihi minii aad iga aqoon badan tahay anta almuqadimu ilaah waxaa tahay mid hor dhigo oo qofkaad doonto aa hormarinaysa daacadaad ku horumarinay jannadaad u horumarinay walmuakhiru mid dib dhigaa tahay kaa doontana waad dib dhigaysaa oo dhaaca macaasidiisaad ku dib dhigaysaa marka almuqadim walmuahir waa asmaada ilaahay iyagoo wada jiro lagu sheego waanta adigu allow calaa kulli shayin shay dhamaantiis qadiirun kii awoodaa tahay asmaadan marka alqaabid walbaasit iyo kuwan oo kale almuqadim walmuahir iyo waa in laysku sheego sida ibn lqayim qasiidadiisa nuuniyada uu ku sheegaya muttafaqun caleyh وعn abi hurayrata radi allahu canhu qaal kana rasuul lahi sala allahu alayh ali wslam waxaa yaquul inuu dhahay allahuma aslix lii shanii allahuma aslix lii diini ilaahu diinkayga iyo hagaaji alladii kaas oo huwa isaguba cismatu amri arrinkayga madaxiisa aan ku dhegaayo ah yani diinka waa muhim saa dartee ilahu diinka iyo hagaaji alladii kaas oo huwa isaguba cismatu amri arrinkayga ku dhegistiisa meesha aan ah oo yani aan ku dhowrsanayn ku dhegaayo aslix li ilaahu i hagaaji dunyaaya adduunyadeeda ilaahu io hagaaji allatii taas oo fiihaa iyadoo macaashii nolosheeda ay ahaatay wa aslix lii ilaahu io hagaaji aakhiratii aakhiradeeda allatii taas oo ilayhaa xaggeeda macaadiin noqodkeyga oo ahaaday wajcal ilxayaata ilaahu nolosha ka yeel ziyaadatan ilaahu ka dhig ziyaado li aniga io ahaatay kordhin aniga io sugnaatay fii kulli khayrin khayr dhammaantiis dhexdiisa oo nolosha waxaad igaga dhigtaa ziyaadatan igaga dhig aniga li aniga fii kulli khayrin khayr dhammaantiis dhexdiisa ziyaado igaga dhig inay ii tahay oon khayr ziyaadsada yani noloshayda ilaahu igaga dhig midaan khayr ku ziyaadsado wajcal ilmowta ilaahu geeridana ka dhig raaxatan raaxo li aniga igaga dhig naam raaxatan raaxo li aniga raaxa iah min kulli sharin shar dhammaantiis raaxa igaga ah marka noloshana ilaah waxaad igaga dhigtaa ziyaadatan ziyaado igaga dhig li aniga ziyaado igaga dhig fii kulli khayrin khayr dhamaantiis aan ziyaadsada marka mawdkana ilaahu geeri raaxa igaga dhig oon uga raaxaysto shar akhrajahu muslim shar diini a ah marka waan anasin radi allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam allahuma anfacnii yaquulu wuxuu dhahay nabiga allahuma anfacnii ilaahu anfac bimaa callamtanii waxaad ibartay ilahu igu anfac wacalimnii ilahu ibar maa yanfacnii waxa anfaco warzuqnii ilaahu igu arzuq cilman cilmi cilman cilmi yanfacunii i anfacayo rawahu nasaa-iy xadiidkan waa xadii xasana weyaan in amaa laakiin inuu nasaa-i u tiiriyo rawahu nasaa-i u yiraahdo awhaamta xaafidka inay kamid taha dhici karto maana xadiidka nasaa-i kuma jiro labada kitaabo nasaa-ida kuma jiro xadiidkan marka xaakim laakiin ayaa wariyey ayb ayb waxaa kaloo sidoo kale xadiidka marka mucaliqa wuxuu leey uma wajadtu fi xaashiyati nuskati alkhaasa biaxad اlkhwa biana nasaa-i rawahu fi lkubraa markan waa la baraarujiyey marka mucaliqa hadalkan dahay aan sheegay yiri waana la baraarujiyey oo marka sunan alkubraho ku jiraa marka marka nasaa-i xadiidka wo weriyey saa darteed rawahu nasaa-i walxaakim walitirmidiyi min xadiidi abi hurayrata naxwi isagoo kale ayuu weriyey waqaala fi aakhirihi wuxuu ku yidhi aakhirkana wzidnii ilaahu io ziyaadi cilman cilmi alxamdu lilah calaa kuli xaal wacuudu billahi ilaan ka magan gelaya min xaali ahli nnaar waisnaaduhu xasanun ayb ziyaadada marka laga rag inta kale xasan <clears throat> ama ziyaadada iyo sanadkeeda waa daciif wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam calamahaa waxau baray nebiga waxau baray caaisha haada ducaaa ducadan buu baray allahuma inii asaluka ilah khayr waxaan ku weydiisanaya min alkhayr khayrka xaggiisaan ku weydiisanaya kullihi dhammaantiis caajilihi kiisa degdegaayo adduunka aajilihi kiisa dambe maa calimtu minhu waxaan ogahay oo khayrka kamida wamaa lam aclam iyo waxaanan ogeyn waacuudu bika ilah waxaan kaa magangelaya min ashari shar kullihi dhammaantiis caajilihi iyo aajilihi maa calimtu minhu waxaan ogaaday iyo wamaa lam aclam waxaanan ogeyn allahuma ya allahu allaw inii asaluka min khayri maa shay khayrkiis ayaan kuweydiisanaya xaggiisa sa'alaka cabduka adoonkaaga oo kuweydiistay wanabiyuka iyo nebigaaga oo kuweydiistay waacuudu bika ilah waxaan kaa magan galayaa min shari maa shay shartiis caada bihi oo kaa magan galay cabduka adoonkaaga wanabiyuka iyo nabigaaga allaahuma ya allahu allah inii as'aluka waxaan ku weydiisanay aljannata janna iyo wamaa qaraba ilayha wixii jannada dhow iyo wamaa shay qaraba dhaweynayo ilayha jannada xaggeeda oo min qawlin qowla aw camalin camal ah waacuudu bika ilah waxaan kaa magan galayaa min annaari naar iyo wamaa wixii qaraba dhaweynayo ilayha naarta xaggeeda qof ku dhaweynaya min qawlin qawla ah aw camalin camal ah waasaluka ilah waxaan ku su-aalanayaa an tajcala inaad yeesho kula qadaain xugun dhammaantiis aada xukunto qadaytahu aada xugunta adiga li aniga hadii xukunto khayran ayaan ku weydiisana in ahaado waasaluka ilah waxaan ku weydiisanaya an tajcala inaad yeesho kula qadaain qada dhammaantiis qadaytahu aada xukunta li aniga aada ii xukunto khayran inaad ka yeeshaan ku weydiisanaya akraja ibnu maajah ayaa soo saaray wasaxaaba ibnu xibaana walxaakim xadiis saxiixa markaas وأkرج الشhaykhani waxay soo saareen can abi هurayrata radي الlahu canhu qaal qala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه ali wasalam kalimataani laba kelmadood xabiibataani xabiibataani la jacayl badan yahay ila raxmaan ila raxmaanka loo jacayl badan yahay khafiifataani fudud cala lisaani carabka ku khafiifa ku fudud haqiilataani culus fi lmiisaani miisaanka ku culus subxaan allahi waay bixamdihi subxaana allahi alcaiim subxaan allahi bixamdihi subxaan allahi alcaiim marka xadiidkan waa xadiidka ugu dambeeyo sheekhan oo kitaabkiisa u dabamariyey imaamu lbukhaarina wuxuu u dambeysiiyey kitaabkiisa xadiidkan imaamu lbukhaari baad moodaa marka inuu ka qalin daaranayo kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alasqalaaniyi raximahu llah halkaas ayuu noogu dhammaaday ilaahay waxaan ugu mahadinaynaa oon ugu shukrinaynaa waafajinta uuna waafajiyey kitaabkan inaan dhammayno waxaanan alla weydiisanaynaa inaan ku camal falno oo kitaabka camalfalkiisa alla uu noo fududeeyo culamadii aliftay kitaabkan sheekhi alife ibnu xajarna waxaan alla u weydiineynaa inuu dembigiisana dhaafo qabrigiisana ugu waasiciyo jannadana uu nagu kulmiyo inaga iyo isagaba a-imada axaadiistooda kutubtooda ou ka axaadiista uu noogaga keenayna iyo asxaabtii noo soo warisayna iyo nebigana inuu ilaahay khayr noogaga jaazeeyo ayaan ilaahi subxaana watacaala iyagana aan u weydiinaynaa intaa kadib marka kitaabka qofkii dee <coughs> niyad wanaag u dhegeystana iyo kla iyo dhammaanna in ilaahay nagu anfacaan rajaynaynaa in niyad wanaagna loo dhegaystay yaan rajaynaynaa haddii kitaabka annagana waxay gafgafan ku gafnay waa xadiidka rasuulke ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo dhaafo qasad uma aanan yeelin xadiidka nebiga inaan dadka aan aan ku aan ku gefno uma aanan qasdin ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo dhaafo waxaa kaloo aan sidoo kale aan dhihi lahaa qof allaale qofkii ahal u ah ood ka faa'iidaysan kartaan inaad ka faa'iidaysataan iideysataan culumta wixii kitaabkan cid dambood ka faa-iideysanaysaan oo ay idinka saxaan oo akhdaaon aniga halkan ku sheegayna inaad soo dhaweysaan qaadataan annagana aada weliba noo soo sheegtaan wixii akhdaa kitaabka ku jiro inta aan daraasaynay camalkan in ilaahay miisaankeena annagana uu noo saaro idinkana idiin saaro ayaan rajaynaynaa hada wabillahi tawfiiq sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin